الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة wuxuu ku saabsan yahay salaada jamaacada salaadaha jamaacada lagu tukado faradka ah salaadaha faradka ah in jamaaco lagu tukado iyo xukunkaas jamaacada xukunka ay leedahay iyo fadligeeda salaatu ljamaaca culimada waa isku hayaan oo qaar waxay qabaan inay tahay sunna qaar waa fardu lkifaaya ayay qabaan qaarna waa fardulcayn bay qabaan musanifka asaga wuxuu doortay madhabka ah inay tahay fardulkifaaya inay farad tahayna waxa uu daliila nabiga caleyh isalaatu wasalaam waa kii yidhi saddex qof ma min halaaثatin fi qaryatin aw badwin laa tuqaamu fiihim الsalaaة fi riwaaya aljamaaca ila اstaxwada calayhim الshayطaan saddex qof oo meel wada joogto magaalo ma jirto oon jamaaco wada tukanaynin ilaa shaydaan baa ka qaalib noqday yuri nabig salى اllahu alيh wasalam xadiidkii saxiixeyn ku sugnaana waa ka dhihi jiray waxaaban hamiyeyba inaan salaada intii aqima aan dhahon imaam aan u sameeyo aan u dabamaro dad salaadaha jamaacada aan imaanayn inaan guryahooda ku gubo saasaan dabcay bu nabi sala allah alay wasalam Eh, markaa markay ugu yartahay fardu kifaaya wey haddii kale waaba fard lcayn taas xoog badan waxay tusaaya adilada ugu xoog badan ee tusaysana waxaa weeyaan daliilkii xadiidkii acma ninkii noolaha ahaa ee nabiga alayh salaam usoo sheegtay ee yihi madiina waa dhul socod badan tahay wayna kulushahay waxay soo hagana ma hayo waakii nabiga alayh salaam yihi xaya cala asalaat xaya cala alfalax hadaad maqasho soo ajiib ku yiri rasuulka aleh salatu wasalaam waxaa kaloo loo daliishaday aayadii qur-aanka aheed ee ku saabsanee salaatulkhowfka ilaahi subxaana watacala nabigiisa uu amray inuu jamaacada uu tujiyo kuwa kalena ayaguna ay saa isku bedelaan faidaa kunta fiihim faaqamta lahum usalaat faltaqum daa'ifatu minhum macak ku ilaahi subxana watacaala marka haddii jamaaco lagu tukaday khowfki iyo cabsidii oo cadow lais fadhiyo oo lais taagan yahay lais amrayo jamaaco in lagu tukado fi xaalati alamni waalistiqraari awlaa xilliga markii nabadgelyo taga kasi awlaysan haddii kolba xilli la reebi lahaa ama la ridi lahaa waxaa la ridi lahaa xilligaas la ridi lahaa dabcan way jirta acdaar acdaaru jamaaca la yihaahdo oo qofka haddii ay ku qunto salaadii jamaacadeed ay ka kor noqonayso waa jirta laakiin inta uu kari karo inuu jamaacada imaado inuu masjidka imaado oo uu jamaacada muslimiinta la tukado ayaa laga rabaa warkacuu maca raakiciin buu ilahi subxana wa tacaala hiya salaada jamaacadu fardu kifaayatin kifaayo ku filaasho fardigeed wey yani fard iskaga filan yahay wey fardulkifaaya iyo fardulcayn yay furuudda u qaybsamaan farducayn waa faradka qof walbaba sidiisa u saaran salaad inaad tukato waa farducayn laakiin kifaayo waxaa weeyaan haddii dad u qumaan ayaa kuwii kale dembiga ka dhacaya idaa qaama bihi lbacdu saqata can ilbaaqiin ayaa fardulkifaaya la yihahdaa marka waa fardukifaaya waa in la helo shicaarkaas iyo ummad ogeysa waa in la helo hiya fardu kifaayati weeye fii xaqi rijaali ragga xaqooda markii ragga laga hadlaya xaggooda almuqiimiina ee nagaa ragga muqiimiinta ehe magaaladoodii iyo dagaalkoodii joogay ee aan safarta ahayn musaafirka baxaya fi lmaktuubaati bay farad yihiin salaadihii la fard yeelay alkhamsa iyo shantahaa almuadiyaati ee xilligooda la tukanayey muadiyaat waxaa baxaya salaada qadada ah ee la qadaynayo duhur kaa tegay casr kaa tegay waad qadaynaysa jamaca waxba shardi maaha waa banaan tahay waana sunno in haddii salaaddii jamaaca ahaan inaga tagtay in hadhowna qadihii jamaaco loo tukado sunno wey oo nabiga sala allahu aleh wasalam iyo saxaabadiis hurdadii markay la tagtay salaadii suba waa kii jamaaco ku tukadeen laakiin wuxuu ku leeyahay midda mu-adahee xilligeeda uu taagan yahay loo aadaamay loo aaqimay midaasaa farad ah in la wada tukado oo jamaco lagu tukado waxaytu baa la rabaa heer uu yadharu shicaaru calaamadaas diiniga ah ee muuqaalka islaamiga ah uu muuqanayo shicaarka waxaa weeyaan calaamatu lislaam min calaamaati lislaam shacairta waaweyn islaamka waxaa kamid ah jamaacaadkaas iyo masaajida iyo muuqaalkaasa waxuu kamid yahay shacair اlislaam in marka la weyneeyo oo la muujiyo min taqwى اlqulub baa ku ilahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala fainaha min taqwى اlqulub marka qofka taqinimadiisa kamid tahay inuu shacairta ilahay weyneeyo oo muujiyo wa tusanu waxaa la suneeyaa linisaai tusanu salaat ljamaca wey salaadii jamaacada waxaa loo suneeyaa linisaai haweenkii raggii haddii lagu yihi farad bay ku tahay haweenku waa u sunno haddii laakiin shuruud la helo wey wlilmusaafiriina watusanu lilmusaafiriin kuwa musaafirka ehe safarta ah ee aan muqiimka nagiyaheen iyaguna waa u sunno walilmaqdiyati walisalaati lmaqdiya salaada maqdiyadee la qadaynaayo ayadana in jamaaco lagu tukado sunno wey khalfa mithlihaa ayadoo kale gadaasheeda markii lagu tukanayo qof ayadoo kale tukanayo qadaa duhur qadaa imaam tukanayo in lagu daba tukado wey casar qadaa qof tukanayo in lagu daba tukado khalfa mithliha waa saas laa khalfa almu'adaati salaad qadaa iyo mid farada in laisku daba tukada ma aha walaa maqdiyatin salaad la qadaynaayo in lagu daba tukado maqdiyatin hayriha mid ayadoo kale aan ahayn oo la qadaynaayo duur baad qadaynaysa casar qof tukanayna ku daba tukato maha marka waa inay mu yihiin kow oo salaadahan salaado waktigooda jooga inay yihiin ama hadday tahay mid la qadaynaayo khalfa mitlihaana la qadaynaayo sunnaay noqonaysaa waxaan sunnaba ahayn xataa farad iskaba dhaafe khalfa lmuadaati in maqdiyadii la qadaynayey salaad adda oo loo tukanayo xilligeed lagu daba tukado laa khalfa almuadaati ay laa tusanu walaa tustaraah lama banayso ama sunaa ma aha khalfa almuadaati salaadii muadadeeda xilligeeda la tukanayay in lagu daba tukado midii maqdiyadeed ee la qadaynayo walaa maqdiya hayriha mid kaleo mid la qadaynayo oo kale oo mida hadda aad tukanayso aan ahayn oo kalena qof ku daba tukadana ma ogolo casr baa adiga qabanaysay qof duhur tukanayo inaad ku daba tukato qadoa ayagana lama ogolo buu kuleeyahy sunana maaha wa hiya fi ljumcati fardu caynin taa fardu kifaayadii salaadihii uu kuusoo sheegay dadka noocaas uu kuu sheegay alrijaal almuqiimiin almuadaat eh, eh, salaadaha muadaadkaha ixtiraasaadka ka baxayna waa kuu sheegay wuxuu marka ka hadlaya salaada jumcada aheed oo iyadu xukunkeedu gaar yahay wa hiya jamaacadii fi ljumcati salaada jumcada ah fardu caynin cayn fardigeed wey fardu cayn wey hadday salaadu salaad jumca ay tahay oo xilligii uurka la tukanayo salaada jumcada maalinta jumcada jamaaca in lagu tukado fardu cayn wey laana laa tancaqad ila biljamaca sideeduba jamaaca la-aanteed kooga salaadaha kale keliga haddaad tukato way ka asixi laakiin middan jumcadu ayada waxaa shardigeeda kamid a ah, jamaaca in la helo ah, in jamaca la helaa shardi ah marka waa fardu cayn qof kasta oo shuruudii jumcada ay ku waajibi jirta laga helay kaan yakuna rajulan xoran muqiiman mustawtinan shuruudihii jumcadan ay kugu imaan doonto markii la helo qofka isagaa inuu jamaacada ka qayb galo waajibaysa ku tahay ayni eh, ayni way ku tahay wahiya fi ljumcati fardu caynin ayn fardulcayn bay ku tahay waaakadu ljamaacaati jamaacaadkii buu marka sii kala fafadinayaa salaadihii marka loo fiiriyo aakadu ljamaacaat jamaacaadka kuwa ugu adag salaadaha maktuubada ah ee aan jumcada ahayn jamaaco kuwa lagu tukado kuwa ugu muakadsan ugu sunadeeda ugu xoog badan tahay jamaacadeeda ugu xoog badan tahay asubxu subx weeyaan uma alcishaau cishii baa ku xiga xadiidkii muslim man sala alcishaa fi jamaacatin fakaanahu qaama nisfa leyl waa ku nabig aleh isalaatu wasalaam yiri ninka jamaaco ku tukada cishaha eh, nisfuleyl isagoo tukada inuu lamid yahay waman sala subxa fi jamaacatin fakaanama sallaa alleyl kulahu haweenka dhan isagoo tukada inuu lamid yahay marka cishaha iyo subaxa ugu sii xoog badan uma alcasru casharkii casharkiina waa kaga hadlay nabiga aleyh salaatu wasalaam oo uu sheegay xataa dadkii madiina uga horreeyay qole inay jirtay la cadaabay oo salaada casr darteed loo cadaabay eh, salaat lwusطa iyaduna xaafid cala salawaat salaat lwusطa waa casarka wey si gaara iyadana salaada casar uma alcasru casarkii baa ku xiga wa aqaluhaa jamaaco ayaa laga hadlay iyo faradnimadeeda kifaaya iyo si u kala akadsan tahay in maraqa jamaca lagu tilmaami karaa xukna wa aqaluhaa inta ugu yaray jamaaco noqon karta imaamun imaam tujiye iyo wa maamuuman kuxidho wey imaam iyo maamuum labadaasaa yay ku guntataa jamaacada ka guntataa aljamaca asharciya marka laga hadlaa wey fi iyo kayriha marka laga hadlaayo ilan waxaa jirta aljamaca aluqawiya aljamaaca alluqawiya luqada marka laga hadlayo jamaacadu cadadka saddexda ba uqeybiyeenba ifraad iyo tathniya iyo jamc ba uqeybiyeen marka bayna alifraadi waljamaacati waxaa udhexeeya tathniya udhexeeya bayna maa sharciga labada ay jamaacada ku tilmaantay labadii jamaca baa lagu tilmaamay marka wax udhexeeya ma jirto hal iyo ifraad iyo jamc wax udhexeeya ma laha fi sharci uma alcasu waa qaluhaa imaamu wamamuum hal imaama ah, imaamkii dadka tujinaya qofka tujinaya iyo mamuumkii xadiidkii malik bin xuwayrit nabiga alayh salaam waa kii yidhi markaad soo ima xaadirto faadinaa uma aqiimaa walyu'makum akbarkuma intaad aadaantaan oo aqiimtaan kiina inugu weyn laba nin bas ahayd malik bin xuwayrit iyo saaxiibkii ba ahayd midkiina ugu weyn imam hayne noqdiy nabi sala allah alay wasalam marka jamaaca ayuu oogaya rasuulka inay jamaaca tukadaan jamaacadana laba qof yuu ku amrayaa taasaa marka u daliila wa hiya salaada jamaacada lirijaali raggii fi lmasaajidi masaajida inay ku tukadaan ma afdaal usii fadli badan ragga marka laga soo hadlo waxaa waajib ku tahay in masaajida ay ku tukadaan iyo meelaha loo salaadahaas dadka loogu yeerayo loo aadaamayo halkaa in lagu tukada ayaa laska rabaa saasaa fadli badan oo aad iyo aad muhim u ah nacam wa akharuhaa jamaacatan afdalu masaajidaasii kala fafadli badan wa akharuhaa masaajida kuwa ugu badan jamaacatan xagga jamaacada yaa afdalu fadli badan in lagu tukado min qaliiliha kuwa jamaacada yar bay ka fadli badan tahay masjid jamaaco badanoo laba boqol saddex boqol oo qof ay ku tukanayaan iyo masjid konton qof tabaad ay ku tukanayaan ka jamaacada badan ba afdala oo fadli badan oo markuu nabiga ka hadlaya alayh salaatu wasalaam salaatu rajuli maca arajuli awlaa min salaatihi waxdahu qofka isagoo qofka la tukada ka fadli badan isagoo keligii tukada wa salaatuhu maca arajulayni awlaa min salaatihi maca arajul isagoo hal nin la tukadan isagoo laba nin la tukadan saddex ay noqdaan baa fadli badan wamaa kaana aktar fahuwa axabu ila allah tacaala wixii hadda sii badan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala jecel yahay abu daawuud buu soo saaray alimaam alalbanina waa xasan ka dhigay taxsiinaayo nacam fain kaanuu haday fain kaana hadduu yahay bijiwaarihi qofka dariskiisa masjidun masaajid baa daris la ah qaliiluljamci jamaacadiisu ay yar tahay falbaciidu lkaiiruljamci masaajidka fog ee alkaiirujamci jamaacadiisu ay badan tahay yaa awlaa ka fiican oo ka fadli badan midka kugu dhowey jamaacada yar ilaa an yakuuna inuuba yahay mooyaane imaamahu imaamuulbaciid midka fog eeaaraysa jamaacada badan imaamkiisu mubtadican mid mubtadaca inuu yahay mooyeene oo shareecada diinta waxaan sal ku kusoo daray oo mase faasiqan faasiq inuu yahay oo dunuubta kabaa'irta iyo xumaanta iyo looga bartay oo daahirsada inuu yahay mooyeene marka kaada jamaacada yar ee qofka wanaagsan uu imaam ka yahay yaa markaa fadli badnaanaysa hadduu imaamkii uu mubtadic yahay ama faasiq yahay mujaahir ahoo xumaanta iyo munkarka waxa la jaara hadduu yahay kolamaa imaamka uu nin fiican yahay oo mustaqiima arja alqabuul qabuulka qofka loo rajeynaya salaada in la aqbalo isaga ila imamka salaada jirayo laakiin haddii aadan waxbaba ka ogeyn oo xaaladiisana aadan warwahaynin xataa weysadiisa aadan warwahaynin xataa inuu weyse qabo aadan warwahaynin adoo salaadaada ku asaxday rasuulku aleh الsalaatu wasalaam wuxuu yiri yusaluuna lakum fain asaabuu falakum walahum way tujinayaan hadday asiibaan o si saxda oo imaadaan oo salaaddii ay hagaajiyaan ayinkan adib ajir bay leeyihiin wain akhda'uu falakum wacalayhim bui rasulka sal slam haddii ayago akhada xaggooda uu ka imaado haalayaan idinka aysa diidin salaadiina waa leeyahin ayagana ayaguna waxaw dambiga korkooda weeye marka haddii uu mubtadic yahay say odog tahay mafaasiq yahay buu kuleeyahay musanifka bidcadaasna waa bidcadii mufasiqadeed wey mid mukafirada y de salaadba ma jirto meeshaas qof bidcadiisa ay mukafira tahay oo waxyaalihii macluum min addiin bidaruura inkiray oo qeybiyaadki iyo aakhire iyo barzakhi iyo waxyaala ku saabsanaayo inkiray kuwa noocaas oo inkira o kale bachiga iyo cadaabka qabriga iyo waxaasoo ku inkira kuwa ayaga mukafira wey bidcada mufasiqada laga hadlaya hadda aw faasiqan faasiq hadduu yahay ayaga kuma jirto waxba kaas baciidka aadimaysid oo mase laa yactaqidu una imaamkaasi meesha fog masaajidka fog ee jamaacada badan una ictiqaadinaynin bacd arkaan arkaanta qaar kamida qaar arkaanta kamid una waajib u arkinba ama rugni bu arkin oo fududaysta iskagaba tagaa kaasna la aadi maayo aw yatacaalu waxaa cailmaayo oo dayacmaaya bidahaabihi tegidiisa qofka uu tegay ila baciidi masaajidkaa fog uu aaday waxaa ku cailmi oo ku baabi'i jamaacatu masjidiljiwaari masaajidkii dariska jamacadiisa baaba'is hadda masaajidka afar banaadayo imaam fiican baa joogo jamaacadiisa wanaagsan baa tiri kii agtadaada ahaa marka meeshaa ku dilayba markaa sabab u noqoto inuu masaajidka kala dumo oo baabao laga kala dhaqaaqo ayaduna ma aha famasjid famasjiduljiwaari dariska masaajidkiisa masaajidka jiwaarka ee dariska kula ah yaa owlaa markaa owla ah haddii xaaladaha la helo waa goorma haddii masaajidka baciidka jamaacada badan imaamkiisa uu mubtada yahay ama faasiq uu yahay ama arkaanta qaar uuba ictiqaadsanayn ama uma ahee masaajidkii jaliskaaga kugu dhawaa cadilmaayo xaaladahaas haddii la helo masjiduljiwaari awla kaasaa awla ah wain qala jamacatu haba yaraatee jamaacadiis haba yaraatee fa masjiduljiwaari awla walinnisaai haweenkii fii buyuutihinna guryahooda inay ku tukadaan gudahooda yo afdalu fadli badan buu leeyahay waana sida xadiidka nabiga kuso aroray aleyh salaatu wasalaam salaada gurigeeda ay ku tukanaysa meesha sii fog ragga kasii fog ayaa usii fadli badan laa tamnacu nisaa allahi ima allahi laa tamnacu imaa allahi masaajid allah wbuyuthuna khayrlahuna wbuyutuhuna khayru lahuna riwaya laa tamnacu nisaakum masjida wbuyutuhuna khayru lahuna haweenkiina haka reebina masaajida laakiin inay guryahooda ku tukadaan u khayr badan saasuu rasulka sal l slam hadday khayr raadinayaan salaadii faradka baa laga hadlaya sunadun waa min baabi awla taraawiixdii iyo tahajudkii iyo ayagana guryaha ku tukadaan baa usii ooleysan faradkii waajibkaada hadii layidhi guryihiina fadli badan dee salaada kalena waa kasii ooleysan tahay waxaa laga soo reebaya keliya salaada la yidhaahdo salaatu lciideyn salaada ciidaha kuwa ayaga xataa kuwa xaydka qaba iyo kuwa guryaha aan ka bixina gabdhaha iyo waxaas o dhan waa kii xadiid mucadiya nabiga ala slam waa amray inay tagaan xataa kuwa aan xaydka qabeen salaadba tukanaynin iska xaadiraan kuwa kale marka waa ka ooleysan tahay oo jamaacadbay ka qayb galayeen nacam wlnisaai fii buyuutihina afdalu wayukrahu waxaa la sunneeyaa xuduuru lmasjidi masaajidka inay soo xaadiraanse limujtahaatin haweenka kuwooda la ijtiheeyo haba weynaata hadday أو aw shaabatin ah. wayukrahu xuduur masjidi soo maate wayukrahu ah. ah, qabta sax weeyaane qabta wayukrahu waxaa la nacaa oo la karaaheeyaa axsantum xuduur lmasjidi masaajidka inay soo xaadirta la karaahaystaa la nacaa limuجtahatin la nacaa mida n ijtiheeyo aw shaabatin ama mid dhalinyaraba mujtahaad si ahaan lakin waa da-yar tahay ama waa mid weyn oo laga yaabo inay dadku ay ijtiheeyaan ama dadka fi qulubi marad laa gayrihima labadaas wax aan ahaynse dhib ma laho oo lama naco lama naco haddayna mujtahaan ahayn shaabana ayn ahayn way xaadiri kartaa waa goor masaajada laftirkeeda cinda amni fitna markii aamin laga yahay haddii fitna ay meesha jirto xataa hayru mujtahaad ma baxsanayso waxaa weeyaan likuli saaqida laaqida baa layidhi likuli saaqida laaqid saas ah, dhahan waxaasoo dhan yani midka ardaalka iyo midka faasiqa iyo midka mariidulqalbi iyo waxaasoo dhan wax alla waay waxay maarata ka istaagayan ma ka badbaadayan malaha ka badbaadayan malaha nacam xataa wixii cuquusha saliimada iyo fitarka iyo arrimaha dadka fiyaarnimada o dhan way jirayaan laa hayrihimaa cinda amni lfitna haddii fitna aamin laga yahay baa loo ogol yahay haddii laakiin fitna aan aamin laga ahayn ayagu waaba ka sixay dartahay warkaa ninka reerkiisa waa reebi kara aruurtiisa waa reebi karaa guriga markaas in lagu reebo wey laa tamnacuu ima allahidi meerkaas meesha way ka baxaysaa waa markay fitna ayna jirin watasqud ljamaacatu bilcudri watasqud ljamaacatu jamaacadii markaa uu kasoo sheekeeyey kasoo faaliyey dadka ay ku waajibtay iyo kuwa eh, loo suneeyey iyo qaabka masaajida iyo kusaabsan wuxuu ka hadlaya cadaar waxa la yihahda cadaar jamaaca waxa la yihahda cadaar aljamaaca watasqud ljamaacatu jamaacadii way dhacdaa bilcudri bisababi lcudri bay ku dhacdaa waa hadal cudrigaasi mujmalo duuduubaneh noo kala tiltilmaamalna si acdaar maxaa lagu tilmaami karaa ka madarin roobkii oo kale hadduu roob daato roob da-o iwalba gurigiisu iskaga tukan xataa muadinka asalaatu fi rixaal ayuu leeyahay fi xaya cala salaat wuu isku darayaa waa la yidhi haya ala salaat buu dhihi lilqaaimiina qofkii kasoo qaybgeli kara kuwa kalena asalaatu fi rixaal buu leeyahay gurihiiba iskaga tukada marka ka madarin waa cudur sharci ah aw mase falajin baraf baa dhacaya qabow baa dhacaya baraf yabulu thooba maryaha qoynaya yani yabulu thoobadaas madarkaa iyo felajkaa iyo waa soo wadagelayaan hadduu xataa roob weyn unan ahayn oo maryihi qofka ka qoyayaan wuxuu ka dalaalimaystan uunan helaynin gurigiisu iskaga tukanaya aw mase waxalin simbirraxo dhoobada simbirraxada waxaa la yihahda roob weyn ma laakiin roobkii da-ay simbirraxu keenay oo waa lagu maaratay eh, kufaayaa aw mase riixin dabeel baa dhacaysa bileyli habeennimo maalintii way iska saaran tahay inta badan laakiin habeenkii haddana mugdigiisiibaa wax kusii darmaday inay dabeelana dhacayaan marka roob dabeelo wata ama roob oo mugdi wata oo mugdi u yahay cirku arrimahaas ayadana acdaarta cudurdaarka jamaacada loola hari karo yay kamid tahay aw ka xarin ayaa lamid a ah kuleel daran oo kale oo qofka uu muxu dalaalimaystar unan heli karin ama xataa eh, wain wajada dilan bay qaarkood leeyihiin kolal daran baa hadduu jiro oo mase bardin qabow shadiidayni xarin wa bardin taa wey kuleel daran iyo bardi qabow daran labadaas oo shadiidayni labadaas isku daray oo ka xarin kuleel oo kale oo bardin qabow shadiidayni daran aw xuduuri طacaamin cuntaa meesha lasoo xaadiriyo lasoo dhigay cuntaa loo keenay qofka meesha la diyaariyey aw sharaabin cabitaan baa la keenay yatuuqu ilayhi uu u leexanayo u ilanayo yamiilu ilayhi yashtahi cunto iyo cabitaan uu jecel yahay oo u oon hayo ama gaajo ay hayso oo u baahan yahay ayaa lasoo dhigay xilligaas inuu markaa cuntadaas iska cuno ayaa owlaa walow salaada jamacada haba dhaaftee waa soomanaa salaadii baa loo aadaamay jamaacadii cuntadiina waa loo soo diyaariya afurkii afurkiisu iska cunaya safar buu ka imaaday waa gaajaysna maanta beerta uusoo ku mashquulsanami dambu soo dhacay cuntadii waa lasoo diyaariyey masaajidkana waa laga aadaamay cuntada ku bilaabi fabda-uu bilcashaa waa kii nabig alay salaam idaa xadara alcashaa uqiimat salaat fabda-uu bilcashaa xadidka laa salaata bxadrati acaam xadid caisha saxiix cunto meel la keenay salaad mana jirtu nabig sal slm salaad oo khushuuc lahoo ajir iyo hawaabaad keeni salaada maha waa salaad qalbigeeda mashquulsanya cunta bay kudhex jirto cunta iyo cabitaankii baa ku jira marka soo cun oo soo cab aw mudaafacati xadathin xadath buu yaa ka qaalib noqonaya oo reebayaa xadathkii neeftii iyo kaadidii iyo saxaradii iyo waxyaalahaasa qofka haya oo isagoo eh, isku celcelinayo inuu masaajidka aado tukado salaada gala ma ahee asoo istifraaqa sameeyo calooshaas kasoo waaa soo xaajo guto kadib deena asagoo khushuuca ku tukado saas weeyaan wax alla waxay tashwiish keenaya aw khawfin ama cabsibaa qofka haysa calaa nafsi naf buu u cabsanayaa ama naftiisa ama naf kale oo inuu difaaco ilaaliyo laga rabo ama difaaci muslimiinta ku jira faqrigii ama xoolihiisi carruurtiisi ciddiisu difaacanaya maalan ama naftiisiibuu u cabsanayaaba khawfin calaa nafsin naftiisu u baqaaya hadduu baxo in wax la yeelo aw calaa maalin xoolihii buu baqayo intuu maqan yahay aadaanka hore tuugtaa soo dh guryaha soo dabamartee meelahaasoo kale hadduu joogo tuugo badan uu ah, ka cabsaday marka xoolihiisu ilaashanaya oo calaa aw mase maradin jiro khawfu min marad jiru ka cabsaday inuu xanuunsado ka baqay oo dabeesha ay ku dhacda ama xanuun la dhaco aw amase tamriidin khawfu tamriid yacni xanaanayn iyo khidmo man uu xanaanaynayo khaafu uu ka baqaayo dayaacahu inuu dayacmo qof xanuunsanoo mariid ahoo uu oo xanaanaynayay oo u khidmaynayay uu ka baqay intuu maqan yahay inuuba sariirtaba ka dhaco ama uu ka baqayba inuu xanuunkii uu afdhaqo waayo ama biyaha wax siiyo u waayo ama daawo siiyo u waayo arrimahaas oo kale khidmadiis way u baahnaa aw tamriidin qof uu tamriidinayay tamriidku waa khidmada iyo xanaanada qofka mariidka oo loo qumaa la yihah tamriid la yihaahay mumarid baa la yihahda qofka uqumaayana mumarid iyo mumaridaat kuwa isbitaalada iyo ka shaqeeya naaskii waxay dhahaan mumaridaat baa la dhahaa aw tamriid man yakhaafu qofku ka baqayo dayaca inuu dayacmo aw kaana wuxuuba ahaaday yaanasu bihi qofkan ma xanaanaynayo waxma siinayo lakin waa u heryeelayaa oo waa u joogaa la joogaayo waa u sheekeynayaayo waa ilaalinayaayo na uu iska dugsanayaa qofka xanuunsan mararka qaar qof uu heshadu iska rabaa aw kaana yaanasu bihi waa u heerinaya aw xuduura mawtin mawt xaadiridiis ayaa kusoo xaadirtay yani qof dhintay inuu meydkiisa xaadiro ka qayb galo ayuu rabaa taas ayana cadaarta jamaacada jamaacadina waa la aqimay masaajidka waa la aqimay meydna waa ku yeelaayo xabaalidiisii ama ma qaadidiisiibaa yadka u taagan tahay qariiban qaraaba aad tihiin ama kuu dhadhow aw sadiiqin ama sadiiqa saaxiibka oo dhintay aw fawta rufaqatin rufaqadii iyo dadkaad rufaqada aheedee la socotay ay kaa tagaan baa ka baqday rufaqadaasoo tarxalu guuraysa musaafir baad aheedoo ama inaad safartaada rabtay dadkaad raacaysa baa dhaqaaqaya gaari baa dhaqaaqayaba hadhow gaari ma helaysid waa lagaa tegaya markaasi waad iska raacaysaa salaadaadina meelahaasaad sidai kugu qabaad u tukanaysaa mufrad iyo waxa ku tukataba aw mase akli dii raayixatin kariihatin wuxuu cunay akala wuxuu cunay dii raayixatin akala wuxuu cunay o akla o akla dii raaixatin kariiha cunitaan oo cunay dii raaixatin shayin io raaixa shay raaixa u saaxiiba masuud kariihatin la naco oo makruuh la naco ayuu cunay basal buu cunay markaasoo salaadiina soo gashay utaan buu cunay iyo baashaas lidaa toomta labada waxyaalaha jamaacada looga haray ka mid tahay man akala basalan aw tooman aw quraafan falaa yaqribana masjidana waku nabi alay salatu wasalaam ninkii basal iyo toon iyo quraaf waa nooc basashoo kale ehe qofkii cuna masaajidkaana yuuna imaanin bi rasulka sala allah alay wasalam yiri marka muwaafaqatan waa qofkii isagoo cuntadii la yidhah ka tegin ee uu cunaayay maalan hadduu cunaba wuxuu ku arkay basal ama toon buu ku arkay markaasuu iskala goyn waayo mucaalaja hadday suuroobi karto iska goyn karo xanjo iyo wax ruugi karo iska waxay garo dhibaato maleh intuu sameeyuu ka gaaraya ama ay tahay mid oo madbuuqahoo la kariyey midda miiga ahee aydiinkaa ah wey midda sii suudha badan haddii laakiin ay suu dhib bixi karin inuu jamaacada imaadamay ahe cudurdaar buu leeyahay inuu ula fiirsadana ma ahoo si jamaacada uga haro mar alla markii aadaanka u maqla uu haba basala iyo toon iyo inuu gogoosto ayadana ma aha oo alxiyal alxiyal almuxarama xeelada xaaraantay kamid tahay sharciga oonan la ogoleen arrimaha noocaas oo kalaa ah. ka kale tay dhacdo wey ow mulaasamata buu ka baqay khaafa wuxuu ka cabsaday mulaasamati hariimihi qofkii deynta ku inuu ku dhego qof baa deyn ku wuxuu iskaga bixiyo wahuwa asaguna mucsirun waa mucsir faqiir oo waxba haysanin marka masaajidkii buu ufadhiyaa ada ku tukada masaajid hebel masaajidkaas weliya inuu imaani inuu usii fadhiistu ka baqaayaa gurigeed intuu ugambiya isaga masaajid gurigiisa usii fadhiisan karaa marka waan sii weeraba marka waa mucsir laakiin waxaan ku jiri hadduu xoola haysta mumaatil baa jira xoola asagoo haysta xoolaha dadka la cararaya oo meermeerinaya kaa jamaacada kama dhacaysa waa laga rabaa in lagu dhogana waa banaan tahay in lagu dhagana waa banaan tahay waa kii dhihisha nabig alay slam yuxilu cirduhu wa cuquubatahu qofka madlul qaniga ah waxaa xalaala in wa laga sheego lacanaanto oo sharaftiisa la dhaawaco wax laga sheego in la ciqaabana waa banaan tahay ciqaabtaana tacsiirkii iyo muxuuaha xabsigii iyo waxyaalahaas weeyaane arrimahaas marka way kala yihin acdaartii jamacada intaasu kaaga sheegay wa shuruudu jamaacati jamaacada shuruudeeda shuruudda loo shardiyo jamaacadu waxa waxa kamid a an yanwiya alma'muumu qofka ma'muumka waa inuu niyoodo aliqtidaaa iktida dayasho waa inuu niyoodo maamuum baa tahay imaam kudabxeelanaysaa jamaaca inaad ku jirto imaam kudabxeelanayso ku dayanayso waa inaad niyadaasi qalbiga gashato si ajir iyo thawaab aad u hesho qof mufrad oo keligii tukanaya oo kale aanu noqonin wa an yanwiya waa inuu niyoodo almaamuumu maamuumkii aliqtidaa niyat aliqtidaa dayashada niyadeeda waa inuu niyoodo fa in ahmalahu hadduu iska hal iska sahlado oo ihmaaliya fududayso iskagaba tago niyadiiba ma lama imaanin incaqadat salaada waa guntami furaadaada ku guntabi salaad keligii uu tukanayo weyaan wax jamaaca iyo ajir jamaaco ma helaaye salaada munfarid buu marka ayay noqonaysaa marka inuu raaco imaamkii uuna ku xiranin niyada imaamnimada una niyoonin inuu raaco la socdona lama ogolo kol haddaad niyadii imaamka ay ku dhaaftay waa inaad gaar u goosataa markaas fa in ahmalahu incaqadat furaada keligii bay kuguntabaysaa fa in taabacahu ka waran hadduu iska raaco bilaa niyati niyo la-aan imaamkii buu iska raacaya isagoo marka horeba ku xiranin batalan salaatuhu salaadiisa waa burtay salaadiisa waa burtay oo qof aan imaam u ahayn buu iskaga xidhayoo wuxuu samaynayo ku dayanay kaga dayanaya raabit udhexeeya oo isku xidhaayana aysan jirin nacam batala salaatu waa goorma gortay buri in intadara hadduu u fiirsado oo la sugo afcaalu afcaashiisi buu sugi markuu rukuucuu sugi suu u markuu rukuucu la rukuucay sujuuddiisii buu sugi ixtidaalkiisi taxiyaadkiisii buu sugi in intadara afcaashii imaamkaasi uuna ku xidhan hadduu sugayo mar walba intidaaran sugitaan dawiilan dheer intaar buu sugay inta isaga u dhammaynayo isana daba taagan yahay fa in talla hadduu intidaarku yar yahay wax yar buu uun ka yar dambeeyey aw itafaqa ama wa iswaafaqeen waxba isaga oma sugaayo oomana eh, eh, oma luglaamnee oo isaga oma xidhnee way iswaafaqeen un inuu kana rukuuc kana ka daba rukuuca iswaafaqeen iskumana xidhna falaa salaadii ma buraysa marka kaas muwaafaqa una iswaafaqeen weeyaan wax dhibaataa markaa malaha walow iqtadaa hadduu niyoodo bimaamuumin iqtadaa hadduu ku daydo qofkii imaamka inuu kuday saxda ku day waayeen inuu raacin bay aheyd maanta imaam iska dhaafe ma'muum buu iskaga xidhay walow iqtafaa hadduu ku daydo bima'muumin qof ma'muuma ah, oo asagana imaam ku dabaxinmaayo kusii dabaxidhay kana xaala iqtidaaya markuu xeranayey babala salaatu salaadta waa buraysaa safuuftii buu gobaa ka istaagay imaamkii muuna ku xeranina ma'muumiinka dambu iskaga xidhay iskaga xidhay walow iqtadaa bima'muumin ma'muum salaad ku jira hadduu ku daydo xaala iqtidaaya markuu eh, uu ku dayanayey xaal iqtidaa'i markuu salaada xiranaayo oo ayuu imaamka maamuumkan iskaga dayday nacam ama xaala iqtidaa'ihi lma'muumi maamuumka xaalada uu imaamka ku dayanayo ee uuna ka goosanin badal salatu waxaa bixi karta xaal iqtidaa'idaasi maamuum buu ahaa laakiin marka aad ku xiranayso markaad ku xiranayso imaamkii asaga way kala dhaqaaqeen masbuuq buu ahaay waa istaagay kaa marka waad ku xihan kartaa imaam bu adig kuu noqonaya adig imaam yuu kuu noqon laakiin isagoo ku dayanaya imaam inaa adiga saga kusii dayadayato yaa la ogoleen culimmadu qaarkood mar bay kasoo reebaan mar bay kasoo reebaan oo eh, aad muminiinta dambe aad ku xidhan karto mathalan imaamkii ayaa salaadi kusoo xidhatay inaad ku xidhataa damacday marka markuu salaadii ka baxay oo assalaamu calaykum yiri baad lasoo soo kowsatay kuwii maamuumiinta weli kasoo bixin baad la gaadhay maamuumiinti yaad la gaadhay qaar ba waxay salaadaasi waa jamaaca way ku asaxday adiiadisanayaan itamuu bi walyatama bikum man bacdakum xadiikaas ay tawjiih bacda tafaasiirihii ay igu dayda aniga idinkana inagu daydo kuwa inaga dambeeya kuwa inaga dambeeya qaar kuwa inaga dambeeya zamanka laga hadlaya oo anigi saxaabada igu dayda taabiciinta igu dayda taabiciin tabiina ku dayda la wadaa kor maya idinka igu dayda safka hore ku jira idinkan kuwa dambe inagu xidhaano qaar baa bacda ahlicilmi sidaas ayaa u qaatay nacam ah fain taabacahu bilaamiyati badalad way buraysa salaatuhu in intadara afcaalahu intidaaran dawiilan fain qalla aw itafaqa fala walow iqtadaa bimaamuumin buu ku dayday xaala iqtidaa'ihi markuu maamuumkaas wax ku dayanaya isaguba badala salaatuhu salaadiisa way buraysaa wayanwi limaamu nusaqda qaarkood walyanwi limaam imaamkii ha niyoodo alimaamata imaamada sida maamuumkii looga rabay inuu mamuumnimo uu niyoodo oo iqtida uu niyoodo imaamka ku xidho ayaa imaamkana waxaa la rabaa inuu horjooga yahay oo dad ay ka dambeeyaan inuu isagana uu niyoodo wayawi wuxuu niyoonayaa alimaam imaamka alimaamata niyat imaama niyadaas imaamada ayuu niyoon nacam liajli xusuuli thawaabi su ajir iyo thawaab u helo laakiin ajir iyo thawaab ma hela haduu niyo waayo fain ahmalahu niyadii hadduu iska ihmaaliyo oo uu iskagaba tago incaqadad imaamka salaadiisa waa guntantay imaamnima muu niyoon salaadii duhurkeed buu iska galay waxba imaamnimo iyo kumuna darin salaadiisa waa guntantay laakiin furaada waa salaad keligii oo aan jamaaco ajirkeeda iyo habaabkeeda unan helaynin wey wasaxa aliqtidaau bihi qofka noocaasi asaga aan imaamnimo niyoonin waa lagu xihan karaa waa lagu xihan karaa waa lagu xihan karaa oo adiga oo e, imaam aan e, keligii maal e, masbuuq bu ahaa ragcaddii bu istaagay baad kala kasoo gaadhay waad ku xiranaysa midka asaga imaamnimo sii niyoodana maba jirinba kii imaamka laftirkiisa salaadana tujinaya dadka hadduu asaga ka tagana waa banaanta iyaduna inaad ku daba xirato fain ahmalahu incaqadat furaaja salaadiisi waa guntamaysa lakin furaadaada kuguntabi ee jamaca maaha wasaxa aliqtidaau bi in lagu xidhana waa banaan tahay imaamka noocaasa wafaata alimaama thawaabu ljamaca imaamkaasi aaniyat alimaama aan la imaaminu niyoonin waxaa ka tegaya thawaabu ljamaca ka tegi inama alacmaalu binniya wainamaa likuli mri maxaa la sinayaa maa nawa marka hadduu niyooday furaada furaadaan baa lagu xariiqi hadduu jamaaca uu tukadana sabca wa cishriin darajadii buu heli marka niyada inay muhim tahay ad garanaysaa wayushtaradu waxaa la shardiyaa niyat اlimaamati imaamada niyadeeda fi ljumcati jumcada waa shardi soo maarti salaadahan kale ee jamaacada imaamku shardi maaha inuu niyat imaam la imaado laakiin ajirkii iyo hawaabkii jamaacada wuu heli hadduu ka tagana ajirkii buu weye waa saxeer u ama hadduu yahay jumco nin tujinaya imaamku jumca uu yahay niyat imaam inuu la imaado waa shardi lannahu inuu imaam noqday salaada ku asixiba in la helo imaam iyo ma'muumiin yay jumcada ku asaxdaa jumcada ku asaxdaa salaadaha kalena de waxa wey shardi kamid maaha sharuda kamid maaha marka walow waxay leeyihiin walow zaada cala alarbaciin afartankii ee shaaficiyada jumcada u shardinayeen haba ka ziyaade haba ka ziyaadeen hadduu afartankii de uu ka waryahay oo afartankii isagaba afartan uu ku yahayna de waaba ka kacdo jumcadii baa baabaabaisaba leanna afartan baa shardi aheyd kii afartan asaguu noqon lahaa niyada lama imaanin furaada buu noqday soddon iyo sagaal bay kusoo fadhiisteen nisaabkii jumcada lama helin meeshaa jumcada taala marka shaaficiyada kuwal gareer duura la tukado wey wayushtaradu waxaa la shardiyaa niyة اimaamati في jumcati jumcada waa shardi wayundabu waxaa la suneeyaa liqaasidi اjamaacati aadaabtii buu galay marka jamaacada iyo masaajida iyo meelaha lagu tukanaya jamaacada qofka u qastaayo waxaa loo suneeyaa almashi inuu socdo ilayhaa ila jamaacati jamaacada xaggeeda uu u socdo oo lu ku tago bisakiinati xasilooniya deganaan isagoo xasilan oo aan ciyaar iyo xataa farihii inuu jajabiyo oo farqaca ku sameeyo ka shanqariyo oo isdhexgelgeliyo tashbiik u sameeyo xataa waa kii la reebay marka nabigu alayh الsalaatu wasalaam ida uqimat الsalaat falaa tatuu antum tascuun lakin utuu antum tamshuun wacalaykum الsakina wacalaykum الsakina waa ki dhihi rasulka alayh الsalatu wasalaam deganaan iyo xasilooni ku imaada ayuu rasuulku ajir salaad baad ilen leedahay qof salaad ku jira oo kalaa tahay wayuxaafidu inuu xifdiyo ayaa sunaa calى idraaki fadilati takbiirati اlxraam takbiirta takbiiratulixraamka layihahdo salaada lagu galo haleelideeda inuu ka gaaro fadiladeedi ajirkeed inuu haleelo inuu ku dadaalaa rabaa oo imaamku markuu salaada galo isagana uu ka daba dhaho oo takbiratixraamka an dhaafin de qowluhu calayh salaam idaa kabara fakabiruu idaa kabara fakabiruu imaamku hadduu kibaarto allah akbar dhaho fakabiruu waa lagu amray amarkaasna marka dee fawaabkiisi iyo ajirkiisi buu wataa iyo ugu yaraan sunno wey marka idaa waxa la suneeyo xaafidu inu xifdiyo calى idraaki fadilati takbirat اlixraam takbiirat اlixraamka fadiiladeeda haleelideeda inuu ku dadaalo oo xifdiyo mar walba bal waxaa soo aroray xadiid arbaciina salaatan qofkii tukada maca takbiirat اlixraam imaamka la soo gaara kaana lahu bara'ataan laba shay buu ilahay ka beryeelaya bara'atu min الnifaaqi wa bara'atu maada min الnaar labadaas ilahay ka ilaaliya subxana wa tacala albani waa saxiix yeelaya inkastoo qaarkood inqidac a ku jira ay leeyihiin wa taxsulu ban yashtagila bالtaxarumi wa taxsulu fadiilata takbiirat اlixraam takbiirat اlixraam fadligeeda waxaa lagu helaa taxsulu waxaad ku helaysaa qofku ku helaya ban yashtagila inuu isku shuqliyo bitaxarumi xarmashada caqiba taxarumi اlimaami imaamka markuu xarmadaba inuu asagana xarmashadii uu isku diyaariyo ayaa ajirkii fadiila takbiirat ixraamka iyo gaaritaanka ajirkeedii ayaad ku helaysaa waa inaad isku mashquusho haddaa ka yar dambayso oo adoo isku diyaarinaya is diyaargarowdii ad waxba ka yar dambe dhib ma laha isku mashquuli baa lagu leeyahay oo dirbo gudagal u diyaargarowgii iyo howlgalkii takbiiratulixraamka markuu imaamka uu galaba wa taxsulu fadiiladaa waxaad ku heli bian yashtaqila qofka inuu isku mashquuliyo bitaxarumi xarmasho caqiiba taxarumi alimaami imaamka xarmashadiisa ciribteedaba walow dakhala hadduu galo fii naflin qofkii wuxuu galay salaad sunno ah wa uqiimat ijamaacatu jamaacadina waa loo aqimay salaadina waa loo aqimay atamahu sunadiisii buu dhammaystiran waa goorma markuu sunada dhamaystiran in lam yaksha ka baqaynin fawaat aljamaca jamacada inay ka tagto salaadii eh, intuu sunada ku jira laga bax haduuna ka baqaynin eh, in lam yaksha fawaat aljamaca wa hadduu ka baqaayo jamaacada inuu dhaafto qadacahu sunada waa goynaya sunada intuu ka tago iyo faradkii imaan salaadaha sunanka ana waa laga bixi karaa waa laga bixi karaa eh, sideedaba sunooyinka laba qeybooda qayb waxaa jira sunaa laakiin gelitaanka aad gashay baa waxaa laazima inaad dhamaystirto suniyة ااbtidاء وujuب ااtmaam ayaa la yihahda inaad guda gasho ood bilowdo waa iska suno laakiin inaad dhamaystirto waajib weyaan hadda xajko kale cumradii waa xajisay hadda kahor waad cumraysatay sunu kugu yahay inaad mar kale xajiso inaad sun inaad cumraysto sunu kugu yahay laakiin haddaad farqis ku saabto labayk allahuma cumra aad tirahdo calayka اlitmaam inaad taam yeesho waajiba kuguta almutanafiru amiru binafsi ma dhihi kartid waatimu اlxaja wاlcumra bu ilahi leeyahy amru biاlitmaam bidaayada hore suna iskaheed laakiin salaada adoo salaad sunaa galay waad ka bixi kartaa waad ka bixi kartaa nacam oo amar hooyadaabaa ku yeedhay waxafali adoo salaad sunaa ku jira hooyadaabaa ku yeedhay ama aabbahabaa ku yeedhay sunaa ku jira haddii juraj baad noqonaysa hadii kale juraj baad noqon guriga adamada dunyaa khatara oo qubada kaa raacdo nacam salaada sunada ah haddii aad gasho horta salaada suna ah oo aqimkii la aqimay inaad suno gasho ma banaanaba laakiin haddaad gasho maxaa la sameynaya leanna nabig ala sl wuxu yidhi ida qimat salaat falaa salaata ila maktuba salaada faradka waxaana maba jirto falaa salaata nafyi wey saasa xoog badan laakiin haddii a waktiga uu imaamka qirada ugu dheereeya waxaas leeda ka gaari doontaa waad ku jirtay salaadii waxay leeyihin musanifka dhib male waad dhamaystiraysa haddaad ka gaari karto qaarkood waxay leeyihin masaajidka lama ogolo masaajid loo aqimay inaad sunno u istaagto ama sunno aad kusii jirto ma banaano nabig alay slam nin buu imaa masaajid ku tukanaya salaadii subax oo la aqimay markaasuu intuu ag istaagay wuxuu yidhi asubxu arbaca asubxu arbacan subaxi ba afar ka dhigtay ayuu nabig alay salam marka waa masaajidka laga haystaa masaajidkaasi jamaacada lagooda waxaan hayn lagu tukan karo baxeynka haddaad guriga aad joogto oo adoo guriga masaajidka e, darislaa aad aqimkii adaankii aqimka ma salaad sunnada heeda laga cawd baad inaad ka gaarsisan rabtaa matala salaad subax taasoo kale dhibaata ma laha laakiin cumuumka xadiidka waxaa weeye idaa uqiimat isalaat falaa salaata ila almaktuuba ila almaktuuba haddiise aad is leedahay waad ka gaari kartaa ragcadda hore intaynan rukuucda imaamka uga rukuucin ragcadda u horeysa aad ka gaari kartaa sunada haddaas leedahay inaad dhamaystirta wax dhibaataa ma laha oo salaadaada aadan kala goynin liqowlihi tacaala walaa tubdiluu amaalakum walaa tubdiluu acmaalakum salaadaada markaas waad dhamaystiraysaa nacam culimada baa geliya walow dakala fii naflin nafli buu galay sunno wa uqiimat iljamacatu jamacadina waa la aqimay atama waa dhamaystiraya in lam yaxsha fawaat aljamacati wailaa qadaca jamaacado dhan basaa ku cabiraya laakiin qaar culimada kale waxay ragcadda hore wailaa qadaca waa goonaya sunada waa ka sutegi walow dakala fi lfardi hadduu farad galo munfaridan xaaluu keligii yahay salaad faradu galay masaajidkii buu istaago galay salaad farad u istaagay waa galay fa uqiimat iljamaacatu jamaacada waa la qiimo muddada waxaa loo sunneeyaa qalbigu inuu faradkaasi u gadiyo naflan sunno u gadiyo oo meeqa aqalu nafli ragcatayn laba ragcadood ka dhigo uma yakhtadii deen u ku dayno imaamkii oo salaadda jamacada dhex ka galo saasaa fiican buu leehay ah, salaadii farad bay ahay soo maaha sunno u bedel ah, qallabahu naflan ragcatayn buu ka dhigayaa inta ugu yar qalimayus uma yaktadi markaasuu imaan dayanaya fain lam yafcal hadduuna samaynin oo salaadiisa ila la jeclaato salaadiisa hore uu galay inuu sunno u bedelo uu diido oo wanawaa uu niyeeyase aliqtidaa'a dayasho fii ahnaa'i salaati salaada dhexdeedii buuba yidhi imaamka halkan kaga dayanba saxa waa ansaxaysaa wa kuriha waase la nacaa walazimahu lmutaabacatu halka inuu imaamkii sii raraaco oo mutaabaceeyo oo kadaba socdo ayaa marka laazima aka marka laba xaalo weeyaanoo xaalad waa faradkii aad gashay keligaa waajib jamaacad jamaaco weyn baa la helay faradkaasi sunna u bedelo saas ku dhimayso oo ga bax deena imaamkii ku xiro si fiican iyo maahe waxba salaadaada ka bixin hadduu dhaho salaadaydii baan aarto farad baan tukanayey waxaa iga maqan waa maxay niyat liqtidaa maa iga maqan imaamka waa ku xidhayba qalbiguu ka niyoodayba ayaana waa ansaxaysaa buu kuleeyahy waa ansaxaysaa saaka waxaan soo sheegnay daliilka masladaas masladaas in qofkii niyadiisi uu bedeli karo ah, ya qisatu salaati nabi sal slam fi bardi jiradi nabig slam abubakr iyo waa kiyeed naam wanawa aliqtidaa fain lam yafcal hadduuna falino wanawa aliqtidaa iqtida iyo uu niyoodo xagee nusakda qaar ma qorayaan saydaa kamid eh laakiin fi atnaai salaati baa ku jirta meesha fi atnaai salaati buu yuu niyooday saxa waa saxaya wakuriha waasa la nacaa walazimahu mutaabaca laazimaysa fain tamat salaatu lmuqtadi ah tanmad haddii taam noqoto salaatu lmuqtadi awalan maalan qofkan salaadda sii tukanaya faradka ah ee laga kari waayey intaa sunno ka dhigto imaamkii hadda ku xebe laga kari waayey yii haddaan halkanan kaga xidhi yiri hadda inay iswaafaqaan oo is waktigii laazimah ah. waxaa dhici karta duhurkii asagoo laba ragcadood u maraya laba ragcadood asagoo maraya duhurkii in salaadii la aqimo oo imaamkii deena uusan ragcaddii koowaada bilaabo asagana laba ragcadood maraya markas hadaan ku xidhan ku xidho markaas wuxuu rato imaamkii markuu laba ragcadood maraya xageed maraysaa afar baad maraysaa waa kaa dhamaatay salaadii maxaad samayn markaasuu ka hadlayaa wuxuu yihi fain tama salaatu lmuqtadi kii ku dayday athnaa'a salaati salaada dhexdeeda kii imaamka ku dayday hadday taab noqoto salaadiisii awalan waxba ka hore yani imaamkii salaadiisi ka hor ay taab noqotayba intadarahu waa sugaayaa imaamkiisii fi tashahudi atixyaadka kusii sugi aw mase salama intuu niyatulmufaaraqa la imaado yusalama salaama naqsan labada xaaluu kuu sheegay marka atixyaadka kusii sugaaya su u fadhiyo ayuu ugu imaanaya imaamkeedu nala salaama naqsan intuu ka goostuu salaamo naqsanaya walow axrama hadduu xarmado maca imaam imaamka maciis imaamkii buu la xidhay hadda oo kow la bilowday uma akhraja nafsahu naftiisiibu wuxuu ka saaray min aljamacati jamaacadii imaam buu ku xidhay waaba ka goostayba intuu ku xidhay marka hore yba ka goostay akhraja nafsahu min aljamaca jamaacadiibuu ka bixiyo naftiisa oo niyat lmufaaraqa iyo dhahaane watama munfarida keligii buu iska taameeshay salaadiisii jaaza way banaan tahay intuu hal ragcad u taagnaa buu salaadii o dhan ba ka tuurayb oo iska tegi deena jaaza way banaan tahay ah, laakin yukrahu waa la nacaa ka goosashada imaamka bilaa cudurin cudur daar la-aan imaamkeeda ka goosato wax badan bay keeni kartaa shaki bay keeni khilaaf bay keeni muslimiinta dhexdooda aad geliso imaamkii masaajidkiisi arrimahaas o dhan bay keenaysaa muraacaad in la ilaaliya rabtaa marka in la dhowro xataa saxaabada ayagoo isku khilaafsan mararka qaar salaada ayaa dare isku xihan jireen cumaan bin cafaan radi allahu canhu afar ragcadood buu mino ku tukaday minana waxaa lagu tukadaa laba ragcadood laakiin marka saxaabiga ku dambe iskaga xidhanaya dhihi jiray eh, alkhilaafu shar markuu yidhi fayaa layta eh, ragcataani mutaqabilataani biarbac rakacaat laba ragcadooda la aqbalo oo sunadii nabiga waafaqsan baan ka jeclaan lahaa afar ragcadood sunada waafaqsaneen anaa tukhaalifni baa lagu yidhi maad khilaaftid alkhilaafu shar buu yidhi alkhilaafu shar marka inaad ka goosato imaamkao tiraahdo mar walbaba askaga goosato iskaga tagto maahee cudurdaar laakiin hadday ku qabsato oo imaamkii salaad ragcad dheer bu qiro dheer buu akrinaya qiro dheer ayuu akrin ama musaafir baa tahay baski baa kaa tagaaya mathalan gaari baa kaa tagaaya rafaqadii baa kaa tegaysa hawlo kalaa ku haysta hurdaaba la socon laadahay qof maanta oo dhibsaqaynaya baa tahay cudurdaar baa ku haya taa dhibaata maleh walidaalika nabiga mucaad wuu canaantay laakiin ninkii salaada ka goostay muuna canaanan magaranays ninkii salaada ku dheeraya cishaha mucaad baa dheeriyay radia allahu canhu ardaa marka jawaacadii uu tujinayay qoomkii saxaafadiisi wiilka dhalinyarada ka goostay nabiga waxba kama hesheegin ma canaanin bale weliba waa soo dhowey rasuulka alayh salaam oo maada taqulu fi salaatika waa kii ku dhahaya nabiga alay salam salaadaada maxaad dhahdaa asal allah aljana waacuudu bihi min annar bu yiri jannada inay jannada ilahay weydiistaan naar waa ka magan galaa amaa ana falaa uxsinu dandanata walaa dandanata mucaad mucaad buu ri ku dhegan yahay mucaad iyo adiga waxaad muunidiina ma garanayo xawlahaa nudamdin xawlahaa xawlahaa nudamdin nudamdinu xawlahaa oo ka dhihi jir nabig alay salaam kama dheerin bu yiri meeshaas naartaa ma ilahna ka magangalla jannadaasna waan weydiisanaa calaa kuli xaal markaa haddii cudurdaar ay jirta dhib maleh laakin yukrahu waa la nacaa bilaa cudrin ka goosashada walow wajada alimaama raakican low wajada alimaama mamuumkii waa helaya low wajada shaksigu hadduu helo alimaama imaamkii oo raakican rakuucsan xaal ka weli raakican axrama waa xarmanaya isagoo rukuucsan buu kusoo gaara masaajidki imaamka rukuucsan axrama hata wuu xarman takbiiratulixraam buu la imaan muntasiban isagoo taagan isagoo fooraro qarib ma dhahaye isagoo taagan buu talaadii geli gelitaanka salaada iyo rukuucdu way kala tahay laba rugni bay kala ahaayeen qiyam takbiiratulixraamka qiyam bay dhacdaa istaagay ku dhacdaa istaaga horta takbiirta ku dhacdo muntasiban xaaluu taagan yahay uma kadib buu kabara kibaaran haaniya mar labaad takbiir labaad wey oo takbiiraturukuuc baa la yidhaahdaa intiqaaligii uma kabara waa kibaaranaya haaniya mar labaad min rukuuci rukuucdii buu u kibaaran fain waqaca hadduusa dhaco bacda takbiirati اlixraami takbiirati lixraamkii salaadda lagu gelaayey qaar kamida ah hadduu dhaco fii kayri اlqiyaami istaagga waxaan ka ahayn lam tancaqid salaadda ma guntamayso yani wuxuu isku daray allah bariya soo foorarsaday isku daray way dhacdaa arrintaas ogaada ah, foorarkii iyo takbiirtii allah bartiba halbar iskugu geeyey laba takbiirood wey takbiirta hore si u taagnow ta labaadna rukuuc hadday dhacdo takbiirti qaar kamida fii kayri qiyaam tancaid ma guntamaysa salaadaas fain wasala ilaa xadi rukuuci imaamkii oo rukuucsan baad soo gashay maamuun baad tahay waad kuwaad la rukuucday takbiirtii sideeda oo la timid xraamkii tii kale rukuuc baad la timid waad ku xidhatay imaamkii baa la fiirin in wasala hadduu gaaro ilaa xadi rukuuci rukuucda xaddeedii buu ku gaaray almujzi ee gudaysay in wasala imaama buu gaadhay ilaa xadi rukuuci buu ku gaaray xadi rukuuc rukuuc xadeed buuna gaaray markuu idan ku xidhanayo xad rukuuci almujzi gudayse ah. wadma-ana waana xasilay idminaankuna rukni buu ahay qabla rafci limaami imaamka intuuna ka kor noqonin can xadi rukuuci lmujzi rukuucdii mujzigeeda gudaysay xadeeda xadirukuucimujzi rukuucdii mujzigeeda gudaysa xaddeedii intuuna ka kor noqonin ayuu intuu rukuucay maamuumkii masbuuqahaa iyo haddana idminaanna la imaaday qadar intaas dhan xasanad lahu rakcatu ragcadu waa xasishay wata jawaabti jawaab shardi wey xasanad lahu ragca ragcadu waa xasishay ya waase wuxuu ku yiri fain wasala ilaa xadi rukuuci lmujzi ma huwa xad rukuuc lmujzi waan soo maray rukuuc markaan ka hadlayna waxaan soo maray alqadru اlmujzi wاlqadru اlakmal wa akmaluhu ha qadru lmujzi muxuu yahy yaa sheegi kara yaa sheegi kara haye a hayagaa kale axsanta a taas waa xagga tasbixa marka laga hadlayo tasbixa marka laga hadlayo waxaa ugu yar adna alkamaal baa la dhaha subxana rabbi saddex jeer laakiin rukuucdii mujzi aqal mujzi muxuu ahaa gacmahaada inaad inaad heer aad aada lowyaha gacmaha gaarsiin karto waliba gaarsiinin be yaan saarin be intaas aql mujzi somayn aql mujzi wey marka fain wasala ilaa xadi rukuuci buu gaaray qofkii imaamka rukuucsa kusoo xidhay xad rukuuc waa gaaray xad rukuucdii qadarkii almujzi gudayey waxba kamaalkii ah, ma ah intii ku ansaxays wadma'ana waana xasilay marka uu xasilaayo qadrulmujzina uu la imaanayo waa goorma qabla rafci limaami imaamtu intuu kasoo kor noqon imaamku can xadi rukuuci lmujzi xadrukuuci mujziga intuunan dhaafin ka dulbixin imaamka dheda sii kaco xadrukuucdii buu dhaafay imaam noocaasa imaam noocaasa ragcad kaa qaadi maayo ragcad kaama qaadayo waxaa la rabaa qabla rafci limaami intuunan ka kor noqonin can xaddi rukuuci mujzi imaamkana waxaa laga rabaa xadrukuuc mujzi inuuna soo dhaafin adigana inaad gaadho xadrukuuc almujzi inaad gaadho qadri rukuucda ay ku asaxaysay asagana qadri rukuucda ku asaxaysay imaamku markaad ku xorayso waa inuu kasoo kacin intaa wey xasanat lahu rakca marka imaamka rukuucdu kaa qaadi oo rukuuc hadaad kasoo gaadho ragcadda waa lagu xisaabi yaa shuruudda loo shardiyaa shuruudda loo shardiyaa waa masaa'ida laisku khilaafsan yahay oo qaar ay qabaan inaan ragcaddaasi la xisaabayninba qaar culamada kamid a qaba iyo saxaabadaba xataa laga soo arooriyey laisku hayaa laakiin fa in shaka hadduu shakiyo hal rafaca alimaamu imaamkii inuu kor noqday can ilxadi lmujzi xaddii gudaysay xaddii mujzigaheeda gudaysay yah inuu kasoo kornoqday ayuu ka shakiyey adigoo allah bartid foorosate intaa sii socotay imaamka soo kacay shakibaab garayba shaki baabu garay fain shaka hadduu shakiyo hal rafaca alimaamu imamku bu kornoqday can ilxadi lmujzi qadarkii ka gudaysay rukuucda qabla wusuulihi intuunan maamuumku gaarin ila alxadi lmujzi qadarkii ka gudaya intuuna isaga gaarin ayuu yihi abu imaamku qadrulmujzigii kasoo ka soo kacay aw bacdahu iyo inuu bacda eh, eh, wusuul inuu ka gaaray inuu ka gaarin buu shakiyey taasuu shakiyey qabla wusuulihi miyuu imaamka kacay mise bacda wusuulihi buu kacay ayuu shakiyey aw kaana rukuucu imaamka rukuucdii waa ka soo gaara soo rukuucsan buu soo gaaray laakiin kaana rukuucu rukuucdaas aad arkaysaad fiirinayso yaaba waxay noqotay hayra maxsuumin aan loola xisaabaynin lilimaam loo xisaabayninba rukuuc xisaabama maaha oo maxaa ku dhacay ka muxdithin waa ku xadad qalaba waxaa la iktishaafay imaamka inuu muxdith leeyahay yaa ku odaas wakada waxaa lamidon loo xisaabaynin man bihi najaasatun khafiya imaam ay nijaaso qarsoon ku sugan tahay aw mase bacdahu cafwan khafiyatun aw mase rukuucu waa rukuuc khaamisatan shanaad rukuucii shanaad wuxuu rukuucsan yahay imaamkii rukuuc shanaad marka kuu shafeeci mayso afartii ragcadood mid kamida lagaa qaadi lahaa kuma jirto shan rukuucood marka imaamkaasi waa fooq salaad salaad uu ka baxsan yahay aw rukuucin khaamisa rukuucii shanaad wuxuu axad ku xiratayba waxaad ku xirata waa rukuucdii shanaad lafdaa jeebin kuraysa markaas lam yudrik qofkaa ma soo gaarin qofka asaga waxba ma soo gaarin ah, meeqa shay wey a ah. raxmat ullah aleyh haye meeqa shay aan sheeray sheekh ah, intaan loo xisaabeynin rukuucda intaan loo xisaabeynin muxuu yihi shaka waa midda koobaad waa shakiye kaana rukuucu waxay noqotay hayru maxsuubin lilimaam soo ma labadaasa isku yihi markood loo xisaabin musiqi wuxuu yii ka muxdithin wakada man bihi najaasa khafiya waa labo aw rukuuc khaamisa intaas ku daro lam yudrik rukuucdaasi uu rukuucay ragcaddaa ma soo gaarin lam yudrik rakca ragcadda ma soo gaarin wamataa adraka alimaama mataa adraka maamuumku markuu soo haleelo alimaama imaamkii fi lictidaali ictidaalkii bu kusoo gaaray ictidaalka waan garanay rukuucdii bu kasoo kacay isagoo taagan subaa allah walxamdu ku jira ayaad ku xidhatay wamataa adraka alimaama fi lictidaal aw fi ma bacdahu ictidaal ka dambe oo sujuudii iyaad imaamka ku raacday yaad ku gaadhay intaqala macahu imaamkii maciisuu la wareegayaa mukabiran xaaloo kibaaran marka uu rukuuc sujuuda loo hoobanayo wayusabixu sujuudana waa tasbiixsana subxaana rabiya laclaa buu dhihi wayatashahadu waa macahu maciisa fii ayri mawdicii meeshiis meel aan ahayna wey intaaso dhan fii ayri mawdicihi mawdiciisi meel aan ahayna wey oo adi hadda salaad aad gasho isla markaa masjid ma ka bilaabi lehed waa maya subxaana rabbiya laclaa maa ka bilaabi lehed waa maya atixaad maa ka bilaabi waa maya maxaa kusoo jidi imaamku soo jidi imaamkaad ku raacaysaa suudhaha la dhah wey meelaha suudhaha la dhah jirta meelaha aad ku raacayn waa jirtaa waa ka tan wuxuu ku leeyahay famata adraka alimaam اlictidaal w fii ma bacdahu ayuu ku gaaray intaqala macahu maciisu imaamkii raacaya muqabilan xaaloo kibaaranayo oo yusabixu subxana lah adigu la dhihi wayatashahad waa tahaasana macahu imaamka la jirkiisa fii hayri mawdicihi meeshiisa meel aan ahan weeyaan hayr mawdicii waxa laga wada mawduc mamuum mamuumka wey imamkas mawduciisiibu wataa salaadiisii tartiibkeedii yuu ku socdaa e ee mamuumkan asaga subxaanlaysanaya taxiyaasanaya salaadiisa haddii loo fiirin lahaa xilli meesha meesheeda maha meesha meesheeda maha aba taagnaan lahaaba walow adrakahu hadduusa soo haleelo imaamkiibu soo haleelay mamuumka weeyaane saajidan xaala kownihi imaamku uu saajidan sujuudsan yahay taa hore waxay ahayd ictidaalkii haween bacdu sii socday tana isagoo sujuudsan sujuuddibu kusoo gaaray oo mutashahidan atixiyaadki isagoo atixyaadsanaya ayuu ku xidhay sajada macahu waa sujuuday horta isagoo sujuudsan wajalasa waana fadhiisan bilaa takbiir sajada macahu wajalasa bilaa takbiir a ke ha taxiyaadki atixiyaadki ha aw jalasa atixiyaadki sajadada waxaa ku dhacaysa hadduu kusoo gaaro imaamkii oo sujuudsan jalasadana maxaa ku dhici hadduu imaamkii oo atexyaadsanayo oo ugu imaado laakiin marka uu sujuudi imaamka sujuudsan awa sujuudi allah akbar dhihi maysid waata allah akbarta la diidan yihi tii intiqaaligeed wey soo ma adi intiqaali malihidi marka laakiin takbiirt takbiirtu xraamkeed taa iyadu waaba arkaantay ku jirtaaba allahu akbarna tiraado taagan taas ayada kaama dhexayso laakiin markaad dhaca hobanayso iska hoobo imaamka baarata mesha u tagtee allah akbar hadhayn bu kuleh atixiyaad ba lagu tagta soo maaha atixiyaadka un had iska dheh la qabso un haba allah akbar hadhahin bu kuleh ah, bilaa takbiir takbiir la-aan maxaa yeelay hoobashadaasi ma aha maxalu takbiiri lahu asal aslan maxalu takbiirtiisi ma baha mesha ayada bu kuleh taa hore waa yidhi see u ka rabaa walow salama alimaamu walow salama alimaamu imaamkii hadduu salaamo naqsado imaamkii baa salaamo naqsaday wa huwa mawdu wa huwa mawdicu juluusi masbuuqi ah. walow salama alimaamu imaamka hadduu salaamo naqsado wa huwa mawdicu juluusi lmasbuuq meesha uu ku salaamo naqsanayana waa meel kan masbuuqa isagaba uu fadhiisan lahaa wey waa fadhiisan lahaa imaamkii haddii aad ku xirato salaad maqrib salaad maqrib haddaad ku xirato goorbaad ku xiratay ragcadda labaad baad ku xiratay soo ma asaga wuxuu maraya markaas imaamka wuxuu marayaa ragcadda labaad buu marayaa waad ku xiratay tii labaad dhammaysay tii saddexaad asaga markuu maraya maxaad maraysaa tii labaad maraysaa atixiyaadka uu fadhiisanay adin sooma fadhiisateen kii koowaad baad ku noqon laha mugta mawdicu jaliisi ka wey wuxuu walow sallama alimaamu hadduu salaamo naqsado wahuwa meeshaasna mawdicu juluusi lmasbuuqi masbuuqan laga dhaqay ee gadaal ka soo xidhay maxalujuluuskiisi weeye qaama waa istaago markuu kacaayo mukabira xaaloo kibaaranayo atxiyaadkii horeo kale asaga u yahay allah akbar buu ku kacilaa soo maha allah akbartiisa marka ha yidhaahdo waa isku toostay waa isku toostay qaama mukabira fain lam yakun mawdicuhu mawdicahu hadduuna meeshiisi ahayn meeshiisi maaha falaa takbiira ah, takbir marka fadhigaas isaga fadhi uu fadhiisan lahaa hadduu isaga tukanaya ma ahayn marka falaa takbiira takbiir laan istaagi buu ku leeyahy wain adraka alimaama imaamkii hadduu soo haleelo qabla an yusalima intuuna salaamo naqsanin atiyaadkii buu kasoo garay soo ku fadhiya intuuna salaamo naqsanin buu kasoo gaaray adraka waa haleelay fadiilat aljamaaca jamaacada fadiiladeeda ajirkii jamacada waa helay qofka asagaa qaar culimada kamid waxay leeyihin hal ragcadaa shardi ragcad man adraka rakcatan min asalaati faqad adraka faqad adraka asala laakiin wuxuu leeyay marka jamaacada salaamo naqsigaasun unbaa maarata kaa reebi kara win adraka imaama qabla an yusalim adraka fadilata jamac tana tawasuca maxaa faa'idaad ka heli lahayd haddaad waxba ka helaynin kuxerashadiisa maxaad ka heli wamaa adrakahu wuxuuse ka soo haleelo masbuuqan imaamka wuxuu ka soo gaaro fa huwa magaas adrakada uu ka soo gaaray awalu salaatii wey waa salaadiisa awalkeedii wamaa yaati bihi wuxuu la imaanaya bacda salaami limaam imaamka ku salaamo naqsada kadib wuxuu la imaanayana fa huwa akhiru salaatii weeyaan midaal-aan fa yuciidu wuxuu soo celin fiihi lqunuut salaad subax hadday qunuudkiiba soo celin soomaars waxaa laisku hayaa masbuuqan imaamka kusoo xidhay awalu salaadkiisii imaamka intuu kasoo gaarayba awalu salaadkiisi ma intuu imaamka kasoo gaarayba mise awalu salaadkiisi waa inta dambe yaa isku hayaa taan la hayaa kan musanifku wuxuu raacay madhabka ah imaamka waxa uu kasoo gaaray hadduu imaamka ragcad kula dhaafo oo imaamka ku xedrato asaga ragcaddii labaad bay u tahay adigana ragcaddii koowaad bay ku tahay ragcaddii koowaad bay ku tahay ta labaad markuu ta saddexaad markuu tukanayo adiga tii labaad bay kuu tahy oo hadday salaaddu siriya tahay maalan salaaddu hadday siriya tahay faatixada markaad akhrisato ragcaddii labaad adig kuu tahay suurad kale ad ku dari kartaa suurad kale ayaad ku dari kartaa tii labaad bay ku tahay qaarna waxay leeyiin mahee awalu salaadkiisi waa waa waa inta dhaaftay awalu salaadkiisi intan uu tukanayo imaamka meeshuu maraayo unbuu kala qabsan imaamka hadda saddex ragcadda saddexaad u marayo asaga ti saddexaad bay u tahay tii afarad tii afarad u tahay markuu kaco marka o istaago ceshuu tukanaya labaa dhaaftae faatixadiibu kor u qaadi faatixadiibu suuradkale ku dari waka ah. waa maxalukhilaaf sababulkhilaafkuna waxaa weeyaan xadiidka nabiga aleyh isalaatu wasalaam uu yiri markaad imaamka usmaataan faatuu waantum tamsuatu antum tascuun fama faatakum ma faatakum fama adraktum fasaluu wamaa faatakum faatimu waa riwaayo wixii imaamka uu inagala tago oo inagala dhaafo ayartaam yeela tamaam maxaa la yidhahdaa shay madaxiisa lahayo laakin wax ka maqan yahay oo lagu daro soo ma dhamaystir wey dhamaystiro awalkii waad kahasataa salaada inta kale ku darso taasay marka leeyihiin marka salaadaada awalu salaadka waa intaad kasoo gaadho aakhir salaada waa inta kaa maqan faatimu bay daliishadeen war waxay daliishadeen may riwaayo kala jirto wamaa faatakum faqduu a ah, wixii iga tag qadaya qado maxaa wa ku dhaafay wey marka salaada madaxeedi waa kaa maqan oo ku dhaafay gadaal kala imow ah, jahriyadii qradii oo suuradii faatixada wax ku darto arrimahaas o dhan baad la imaanaysaa bay leeyihin ah, waa masle khilaafiya lakin sida raajixa waxa weya sida musanifka ku tegey liannahu riwaayata faqdu waa mujmal tufasiruhu riwaayat faatimu tufasiruhu riwaayatu faatimu waa fasiraysa faqduda waa mujmal wey waa duduban tahay ah, qadaha manaa adar waa loo isticmaalaa qadaha eh, adar waa loo isticmaalaa eh, oo shay marki la ida qadaytum salaat marka leeyahay markaad qadaysaan maaha markaa gudataan wey adaytum wey marka fatimudaasaa fasiraysa wma adrakahu fahuwa awalu salaati wama yaati bihi bacda salaami liman fahuwa aakhiru salaati fayuciidu wuxuu soo celin haddii aakhiru salaati ay ka maqan tahay alqunuuta qunuudki wuu soo celin lannahu racadda u dambaysa ee uu la imaan doono imamka marku salaada ka dhaco taasa aakhiru salaadkiisa qunuud kale wuxuu dhacaa ragcadda u dambaysa u dhacaaye saasuu ku leeyahy halka ha joogo bilah tawfiq wsala allah wasalama calaa nabiyina moxamed